alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu alaa muxamed wala ali muxamed w salama tasliima kaiira baabu luqata wuxuu u baab yahay waxa lumay xukunkeeda sheegista la sheegaayo can zayd bni khaalidin ijuhaniyi radia allahu canhu qaala su'ila rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam can luqadati aldahabi aw ilwariq zayd ibnu khaalid aljuhani wuxuu yidhi waxaa la weydiiyey rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam can luqadati aldahabi luma la helo luqata bimacnaa waa la helay waa shay lumay oo la helay dahab lumay oo la helay aw ilwariqi ama lacag luntay oo la helay baa la su'aalay nebiga sala allahu aleyh wasalam yacnii see loo gelayaa haddii dahab baadiyo lumay la helo ama lacag luntay la helo see loo gelayaa fa qaala wuxuu idhi nebigu sala allahu aleyh wasalam icrif aqoonso wikaa ahaa waxay ku xidhan tahay aqoonso wa cifaasahaa waxay ku guda jirto ee weelka u ana aqoonso hadday kiish ku jirto hadday ku jirto waxa weye wax yaroo ay ku daboolan tahay iyo wax la mida ah. iyo waxay ku xidhan tahay mid walba aqoonso wikaagu waa waxa ku xidhan cifaaskuna waa shayga weelka ahi ay ku guda jirto ama kiish ha ahaado ama ha ahaado wax yaroo isku daboolmaya oo ay ku guda sugan tahay marka cifaasaha waxay ka dhigan inaa ahaa summa carrifhaa dabeedna yeboohi oo baafi sanatan muddo sannad ah fa in lam tucraf haddaan la garan fastanfiqhaa yacni isticmaal oo nafaqaadkaagiiyo waxaad isticmaalaysee aad masruufanayso iskaga dar waltakun wadiicatan cindak ammaanana agtaada ha ku ahaato yacani waa iska sii isticmaalaysaa laakiin ciddii lahayd hadday timaaddo waad u qaandhabaysaa waltakun wadiicatan cindak ha ahaato ammaano cindaka adiga agtaada ammaanaha ku ahaato ama ammaanadaasoo cindaka adiga agtaada ku sugan fa in jaa'a taalibuhaa hadduu yimaaddo kii doonaayey yowman min addahri maalin wakhtiga ka mida maalinu maalmaha ka mida fa addiha ilayh siiya u gud u gud oo sii wa sa'alahu can daallati alibil wuxuu kaloo rasuulka sala allahu alayh wasalam weydiiyey can daallati alibili geela baadida ah faqaala wuxuu idhi nabigu sala allahu alayh wasalam maa laka walaha maxaa kuu sugnaaday ayuu shayin sabata lak walaha yadana u sugnaaday maxaa iska kiingalay dachaa iskaga tag geela baadida geela iska daa fa inna macahaa xidaa'ahaa maxaa yeelay geelaala jidhkooda waxaa ahaaday kabaheedii bay wadataa yaa xidaa'ahaa kabaheedii gommaddeeda adag iyo cagteeda ballaadhan ee adag baa waxay ka dhigan tahay kaboo kale uga dhigan yacnii meel fog bay gaari kartaa way socon kartaa wasiqa ahaa waxaa kaloo la jirkeeda ahaatay siqa ahaa qarbadkeediina waa ahaaday waxay biyaheeda ku sidatayna way wadataa waxaa loo jeedaa calool weyn oo u qaadaysa biyo badan wakhti badan ay ku qadi karto taana way wadataa fa inna macahaa geela la jirkooda waxaa ahaaday xidaa'ahaa kabaheeda wa siqaa'ahaa iyo qarbadkeeda waxay biyaha ku qaadanaysay waxaa loo jeedaa cagteeda adag ee ballaadhan ee gummadda ah iyo caloosheeda ballaadhanee biyaha ay ku qaadayso ee wakhti doora ay ku qadi karto taridu almaa'a wa ta'kulu ashajar waxay arooraysaa ceelka wa ta'kulu ashajar waxay cunaysaa dhirta xataa yajidahaa rabbuha ilaa uu ka helaayo kii geela lahaa wa sa'alahu can ishaati wuxuu weydiiyey neefka adhiga ah ee baadida abaa ah loo jeedaa fa qaala wuxuu uhi nabigu sala allahu alayh wasalam khudhaa qaado fa innamaa hiya laka aday kuu sugnaatay neefka adhigee baadida ah aw liakhiika ama walaalkaabay u sugnaatay aw lidi'bi ama yeeygay u sugnaatay bimacnaa bahalkay u sugnaatay bimacnaa saddexdii naasay dhex taallaa markaa qaad laakiin waxaa loo jeedaa iska isticmaal maahe waxaa loo jeedaa yaboohi sidaynu xagga horeba aynu ku aragnay dahabkiiyo fiddada markii la sheegaay xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskani wuxuu ka warramayaa waxyaalaha baadida ee la helo waxyaalaha baadida ee la helaa waxay u qaybsamaan xoolo nool iyo waxyaalo mood ah oo ama dahab ah amaba lacag ah haddii waxa la helay ay tahay ama dahab ama lacag waa in la qaadaa marka la qaado waa in la aqoonsadaa waxay ku xidhan tahay ee xadhigga u ah waxa uu yahay wuxuu ka samaysan yahay waxaasi midabka uu yahay siduu u xidhan yahay mid walba ilaa sifadiisuu eegayaa noociisuu eegayaa qaabka uu u xidhan yahay buu eegayaa wuxuu eegayaa waxay ku jirto wuxuu eegayaa cadadka dahabka ama fidada ee ku sugan ama lacagta iyo nooca ay tahay iyo tiradeedu intay tahay ayuu aqoonsanaya hadhow waa yaboohinayaa markuu yaboohinayo wixii ma wada sheegayo waxna waa biniixinayaa waxna waa ka aamusayaa si waxa weeye cidda sheeganaysaa ay u sheegto oo loo garto inuu isagu leeyahay laakiin wixii hadduu tafatiro ou yidhaahdo markaa dee waxaan helay kii kiishad boqol dollar ku jirta ayaan helay dee midaan lahayn baa iska odhanaya anigaa leh amaarad lagu gartaa inuu leeyahayna dee ma jirto markaa laakiin muxuu odhanayaa wuxuu odhanayaa lacag baan helay waa lacag adag ama wuxuu ku kaaftoomayaa lacag baan helay ciddii lacagi ay ka maqan tahay ama ka luntay hal soo sheegto ruuxuu yimaadee yidhahda lacag baa iga luntay waxaa la odhanayaa lacagta kaa luntay waa nuucee ma riyaalba ma doollarba ma birba yacani waa noocee lacagta kaa luntay tiradeedu waa imisa maxay ku jirtay maxay ku xidhnayd wakhtigay kaa luntay wakhti may ahayd haddii waxyaalahaas sifooyinka uu sheegaya ay waafaqaan amaradu waxay noqonaysaa isagu inuu leeyahay lacagtu hadday noocyaal kala duwan ka kooban tahay iyo hadday nooc keliya tahay uu kala weydiinaya hadday laba nooc isugu jirto imika bir iyo ay ahayd doollar waxaad odhanaysaa lacagta kaa luntay noocay ahayd sheego mid waliba lacagta kaa luntay noocay ahayd iyo tiradeedaba sheego waa inuu labadii noocba sheegaa hadduu isagu leeyahay u yidhaha lacagtu waxay isugu jirtay dollar iyo bir dollarku wuxuu ahaa toddoba boqol oo dollar birkuna wuxuu ahaa shan kun oo bir hadda maaragtaa saasoo kale waa inuu yidhahdaa waxay ku jirtay kiish ama kiishad ama waxay ku jirtay waa inuu sheegaa xilliga iga luntae igu dambaysay wakhtigaasay ahayd goortuu helay hadday ka horraysay wakhtigan uu sheegayo dee qariino waxay noqonaysaa isagu inaan lahayn wixii laakiin hadday wada waafaqaan oo wakhti ka horreeyey wakhtigan uu sheegto ama isla wakhtigan uu sheegto tiradiina uu waafaqo hadduu doono tirada wax ka mid ah ka shakiyo ou yidhahdo tira lacagtu waxay ka koobnay laba qaybood laakiin waxaan hubaa dollarku inuu ahaa toddoba boqoloo dollar birka laakiin waxbaan ka saarsaaro dhowr kun buu ahaa ee hadda ahaa ma saxayo hadduu saa u sheegay waxaad garanaysaa qariino inay tahay inuu isagu leeyihi laakiin wixii inaad wada sheegto adigu sifadiisii iyo qadarkiisiiba wada sheegto ad tidhaha waa yaboohinayaa dee sax maaha weliba markaa uu aqoonsado waa inuu markhaatiyaal u yeelaa wuxuu geynayaa laba markhaatiu tusayaa sifadii oo aamina oo inay gudbinayaan laga aamin qabo laba markhaati oo laisleeyahay ma sii sheegayaan oo cid uma soo sheegayaan yaa ayuu markhaati gelinayaa aamin ah dabeedna hadhow marka ciddii u timaaddo ciddaa la xidhiidhaa la odhanayaa markay sheegtaan waxaa la odhanayaa qadarkeedii sheega iyo nooceedii iyo waxay ku jirtay iyo waxaasoo dhan hadday khilaafaan si ka duwan hadday u sheegaan waxa la odhanaya adigu malihi ma hayno lacagta sifadaa leh raalli ahaw siday leedahay siday ahayd waxba kaama gelinay adigu sifadaa may lahayn haddaannu qarsanayno markii horeba maannu sheegnayn laakiin sifadaa itusa laga yeeli maayo hadduu yidhahdo itusa lagama yeeliyo hadduu u baahdo labadii markhaati ee la tusaa loo geynaya markaasa ohanaya sifada aad sheegtay ma lahayn lacagtani raalli ahaw saas ku tegaya markaa ilaa haddaad tusto mid kale u soo sheegaya o odhanayaa war adigu u tago waxaad tidhahdaa anaa arkaye sifada noocayo noocayo noocayo noocaasay leedahay yaa lacagta sheego ashyaada maxaa loo sheegayaa dhan umuurahaasoo dhan waxaa loo sheegayaa si dadka xoolahooda loogu ilaaliyo lixifdilmaal waaya waxaa timi lo'dii iyo arigii loodii xadiisku ma sheegin waxay noqonaysaa in adhiga la haleeshiinayo waa la yaboohinayaa adhiga iyo lodana waa la yaboohinaya waayo lodu sifada geela lama mid aha waa nugul waxay u baahan tahay biyo badan bay u baahan tahay biyahana wakhti badan kama qadi karto marka in la ilaasho baa baahidu keensanays marka adhigii iyo loodii labadaba waa la ilaalinayaa waana la yaboohinayaa ciddii xoolo nooli ka lumeen baa la odhanayaa meelaha loo filayo iyo agagaarka ay ku lumeen meelaha ku dhow iyo degaamada ku dhow baa laga baafinaya dabeedna markaasaa la odhanaya sifadooda sheego iyo sumaddooda da'dooda noocooda ya cadadkooda sumaddooda wahaakada markaasaa dabeed sidaa lagu haynaya muddo sannada iyagana layabuuhinaya waxaa yimi geela geela xadiisku wuxuu sheegayaa inaan la qaadin oo aan geelii lahoyn ee layska daayo isagoo baadi ah waxayna culammadu yidhaahdeen dhulkaa xijaaz geela wax cunaa waa ku yaraayeen oo naadir bay ahaayeen wannaadiru laa xukma lah naadirkuna xukun ma leh marka dhirtiisana wuu iska daaqayaa biyihiisana waa aroorayaa wakhti badanna biyaha waa ka adkaysan karaa cag adaga oo uu ku gaadho masaafe fogna waa jirtaayo haddii biyuhu xataa ka fog yihiin uu aroori karo marka xaaje keensata inaad hoysaa ama kaxaysaa meesha ma taalo bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen haddii xaaladdu sidii oo kale aynay ahayn oo geelii daallen cunayaa oo bahal cunayaa uu fara badan yahay xukunku waa ka duwanaanayaa sidii waxay noqonaysaa inuu la xukum noqonayo ashyaada kale la hoynayo ee la yaboohinayo inuu la xukum noqonayo saasaana kollay min xaysu almacnaa marka laga eego maqaasidda shareecada se u dhowaanshaha badani waa saas waayo xaaladda hore bahalkii cunayay wuxuu ahaa mid naadira ama midaan markaa beledkaa jooginba ayuu ahaa sidaas aawadeed biyahana way arooraysaa dhirtana way cunaysaa ilaa uu ninkii lahaa helayo miroodkaasay iska ahaanaysa dee xaaladdu haddaynay sidaa ahayn xukunku waa ka duwanaanayaa alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadaman xukunku cilladu la wareegaya joogitaan iyo maqnaansho mid walba daahirka xadiisku wuxuu yahay haddii waxa markaa lumay uu yahay wax yar iyo hadduu wax badan yahay inaanu farqi kale lahayn laakiin culammadu waxay yidhahdeen wixii iska liita ee aan qiimo lahayn masalanoo kale lacag baa luntay lacagtaasi wax qiimale maaha waa wax iska liita ya markaasoo kale waxay noqonaysaa inaan markaa waxba la yaboohinin ee la yskaga intifaaci karo waayo qofkii ay ka luntay ma baadi doonayo waxay u deliishadeen xadiiska sheegaya lowlaa annii akhsha an takuuna min asadaqati la akaltuha nebigu wuxuu arkay calayhi salaatu wasalaam xabbad timiroo dariiqa taalluu arkay markaasuu wuxuu yidhi haddaanan ka baqaynin inay sadaqa tahay waan cuni lahaa ee waxaan u cuni waayaa macnuhu u dhacayaa inay sadaqa tahaan ka baqayaa marka waxaa laga qaadanaya waxa yare taafiha aan cibrada lahayn ee saasoo kale ah in la yaboohiyaa inaana waajib ahayn baabulwasaaya dardaaramada ayuu u baab yahay can cabdilaahi bni cumar radia allaahu canhuma ana anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal nebigu wuxuu yidhi maa xaqu imri'in muslimin ruux muslima ah, xaqiisu ma aha lahu shayun yuusii fiihi ruuxa muslimka ahoo ay u sugan tahay shay uu ku dardaarmaa yabiitu leylatayni xaqiisu ma aha inuu baryo laba habeen oo laba habeen uu joogo xaal axwaasha ka mid a ah. inuu laba habeen baryo iska joogaa xaqiisu ma aha ilaa wa wasiyatuhu maktuuba ilaa walxaal wasiyatuhu dardaarankiisu iyada oo dardaarankiisu yahay mooyaane maktuubatun mid qoran cindahu isaga agtiisa qoran maktuubatun qoran oo cindahu isaga agtiisa ku sugan ama maktuubatun qoran oo cindahu agtiisa ku qoran waxa fiican sida markaa hore maktubatun qoran oo cindahu agtiisa ku sugan ku sugan baa fiican zaada muslimun muslim wuxuu kordhiyey oo ku sii daray qaala bnu cumara ibnu cumar wuxuu yidhi maa marat calaya leylatun ima soo marin hal habeen mundu samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yaquulu dalik laga soo bilaabo markii rasuulka sala allahu alayh wasalam oo sidaa leh aan maqlay xaaluu sidaa leeyahay aan maqlay habeen ima soo marin ilaa wa cindii wasiyatii inuu agtayda ku sugan yahay mooyaane dardaarankaygu xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiska waxaa laga qaadanaya dardaaranka in la qoro oo ruuxu wuxuu ku dardaarmayo hadduu haysto inuu dardaarmo ayaa laga qaadanaya waxyaalaha dardaaranka keensanayana waxaa ka mida xuquuq lagu leeyahay hadday jiraan iyo dayman iyo wax la mida waa inuu caddeeyaa oo uu sheegaa waayo deynka arrinkiisu waa weyn yahay waa inuu dardaarmaa si waxa weeye deynta looga bixiyo waxaa ka mida ah waxyaalaha keensanaya ciduu xuquuq ku leeyahay hadday jiraan yadana waa inuu dardaarmaa qoraa marka dardaaranka waa muhim xuquuqdu leeyahay hadday tahay ee uu cid ku leeyahay iyo kuwa isaga lagu leeyahay mid walba waayo ma ogo kama warqabo goorta geeridu ku imanayso haddii si markaa mawtuqafla'a geeridu ugu timaaddo oo kedisa ugu timaado xuquuqdii lagu lahaa ee aanu markaa dardaarmin waxa dhici karta inaan laga bixin dadka qaarkood waxaaba dhici karta inaanay qaraabadii waxba u iman ayna cafinna ya oo ay noqoto u xidhan yahay waxaa dhici karta qaraabadiisii hadday doonaan inay yidhaahdaan mar haddaan naloo sheegin annaga oo naloogu dardaarmin waxba bixin mayno marka inuu caddeeyo dardaarmo weye xaqu cid ku lahaa iyo xaqii lagu lahaa midnaba aanu u lumin inuu dardaarmo ayay noqonays marka ixtiyaadka iyo dadaalka in lagu dadaalaa laga qaadanaya kow waxaa markaa xadiisku ku tusinaya dardaaranka in la qoraa inay tahay mid la boorinayo oo in afka dad looga sheego iyo in la qoro waxaa sii fiican in la qoro xadiisku wuxuu sheegaya qoraan waayo afka haddii looga sheego waa ilaawi karaan waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye dardaarankii lagu camal falayo ay waajib tahay in lagu camal falo haddaanu shareecada khilaafin waxyaalaha lagu dardaarmayo waxaa ka mid a ah qofkii inuu ku dardaarmoo kale sadaqad marka uu dhimanayana xoolihiisa marka saddex meelood laga dhigo meel buu ku dardaarmi karaa in sadaqad looga dhigo ama khayr loogu bixiyo yaa saddex meelood oo meel waxaa la mida haddii xanuun looga baqayo inuu u dhintaa u hayo ruuxa walow haba soconaye marad khatara loo sheegay waxaa masalan lagu yidhi nacuudu billahi min dalik kansar baa kugu dhacay kansarkiina waa faafay xanuunka kansarkana badiba dee dawadiisa waa laga dayriyaa waa marad makhuuf waa xanuun looga baqayo qofku inuu dhinto xanuun kastoo looga baqayo qofku inuu u dhinto looga baqayo wuxuu gudihiisa ku bixiyo oo uu yidhahdo waan siiyey walow haba yidhahda haddaan siiyey hadda hadda hebel baa gurigaa leh hebel baa ceelkaa leh hebel baa berkaddaa leh yaa xanuunku xanuun looga baqayo geeri looga baqaayo oo khatara hadduu yahay uuna xanuunkaasi ku sugnaaday ruuxa ilaa uu u dhintay wuxuu xataa bixiyey waa la soo celinayaa qadarka wixii dardaaranka badan waxa fulaya un waxay noqonaysaa xanuunka khatartii hadduu ku dhaco ee makhuufka ahi waa fii macna alwasiya ilaa ulus saddex meeloodoo meel buu kaga tasarrufi karaa xoolihiis ruux dhaxlayana waxbaba ma siin karo hadday dhacdo ruux dhaxlaya oo dadka dhaxlaya ka mida xanuunkaasi markuu ku dhacay dabadeed inuu yidhi waan siiyo haddaan ku siiyey mulkiyaddiina waaba kugu wareejiyeyba ya xanuunkiina aanu ka kicina uu dhintay walow muddaba ha jiitameen waa la soo celinayaa xoolahaas waxaa la odhanayaa deeqdaasi ma asixin maxay u asixi weydi xanuun geeri laga baqaayo xanuun geeri looga baqaayo marad makhuufa ah ayaa ku sugnaa ruuxan ya wax alla wuxuu bixiyaana wuxuu markaa noqonayey fii macna alwasiya mar hadduu xanuunkii u dhintay fii macna alwasiyuu noqonaya wax alla wuxuu bixiyaa dardaaran mid la macna ah walow erayga dardaaran yaanu sheeginba dee cid wax dhaxlaysana looma dardaarmo laa wasiyata liwaariin baa nebigu yihi sala allahu alay wasalam dardaaran ma leh ruux wax dhaxlaya nasiibku lahaa ilaahay baa u sheegay oo u qadaray marba hadduu dhaxalkii wax ku leeyahay waxba looma dardaarmi karo wixii loo dardaarmana sharcan lama fulinayo lagama yeelayo baatil weeye dadkii warasadahe wax la dhexlayay hadday siiyaan waa halkeeda laakiin iskii miduu u mutaysanayo u yeelanayo aabbahay baa isiiyey odhanaayo ma aha markuu caafimaadka qabe ee ladnaa ee xanuunka khatartii aanu ku dhicin kumuu siin xanuunkan cabsida leh markuu ku yimid dabadeed ee aanu ka kicina u dhintay xanuunkaa dhexdiisuu kugu siiyey mar haddaad dhaxlayso wuxuu ku siiyeyna fuli maayaan markan waayo ruuxu wax dhaxlayaa dardaaran ma leh dadka kale wuxuu siiyey ee aan dhaxlaynin waxaa laga soo qaadayaa dardaaran saddex meelood oo meel ahaan ayaa fulaysa wixii ka badan waa la joojinayaa dhaxalkaa lagu daraya can sacd ibni abi waqaas radia allaahu canhu qaala jaa'anii rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam yacuudunii caama xajat alwadaac sacd ibn abi waqaas radia allahu canhu ardaah wuxuu idhi rasuulka sala allahu aleyh wasalam baa iimi yacuudunii xaaluu isoo booqanayuu iimi caama xajat alwadaac sannaddii xajka sagootiga xajkii nebigu sannaddii tobnaad uu xajiyey baa xajat alwadaac loodhan jiray waa xajkii sagootiga waayo wakhti yar oo kooban buu nebigu sii noolaa oo saddex bilood aan gaadhaynin ayuu nebigu sii noolaa markuu xajiyey dabadeed marka xajkaas wuxuu la baxay xajat alwadaac xajkaasuu ii yimi min wajacin xanuun dartii buu iigu yimi igu soo booqday yacuudunii waa ciyaada ciyaadaduna waa booqashada qof xanuunsanaya la booqdo ayaa ciyaada la yidhahdaa min wajacin xanuun sababtii buu ii soo booqday xanuunkaasoo ishtadda bii igu darnaaday fa qultu waxaan idhi sacad baa odhanaya yaa rasuula allaahi rasuulka ilaahayow qad balagat bii waxa iga gaadhay minalwaja'i xagga xanuunka maa taraa qadarkaad aragto xanuun waxaad aragto ayaa hadda i haleelay yacnii darbad darani inay heshay baa ka muuqata wa ana duu maal anna waxaan ahay nin xoolo badan u saaxiiba ay duu maalin kaiir maal inta yarna waa la yidhahda inta badanna waa la yidhahdaa laakiin waxaa loo jeedaa hadda tanwiinta litaksiir ama nacti maxduufa meesha yaallo duu maalin kasiir nin xoolo badan u saaxiiban ah walaa yariunii ilabnatun imana dhaxlayso inan yar mooyaane cid kale idhaxli mayso cid ubadoo kaleo idhaxlaysaa ma jirto inanun baan leeyahay afa atasaddaqu biuluay maalii ma sadaqadaystaa xoolahayga marka saddex meelood laga dhigo laba dalool ma sadaqadaystaa qaala laa wuxuu idhi maya ha sadaqadaysan laba dalool ha sadaqdayso qultu waxaan idhi fashatru yaa rasuul allah yacnii kala badhow badh ma sadaqadaystaa oo kaan sadaqadaysanayaa ma yahay nus xoolaha qaala laa wuxuu idhi maya qaala faulusu kaan sadaqadaysanayaa ma yahay dalool saddex meelood marka laga dhigo ama saddex dalool hal dalool ma sadaqadaystaa saddex meelood oo meel ahaan fashatru iyo fathuluthu waxa bannaan in la godo iyo in la hoos dhigo haddii la hoos dhigo waxay noqonaysaa in lagu cadfaayo sulusay maalii afa atasaddaqu bisulusay maalii fashatri haddii la yidhaahdo waxay macnuhu dhacaysaa afa atasaddaqu bishatri ay bishatri maali fathulusi afa atasaddaqu bihulusi saasay u dhacaysa marka la godo waxay noqonaysaa fashatru afa shatru jaa'isun fashatru jaa'izun yani miyuu bannaan yahay marka waxawayan kala badhow badh in la sadaqadaystaa ama aulusu miyay bannaanta waa yahay qaala aulusu ka la sadaqadaysanaya ama la dardaarmayaa waa saddex dalolow dalool waulusu kaiir daloolkaa ama saddex daloolow daloolkaasina weliba waa badan yahay bimacnaa maxaa fiican in laga sii waabiyo oo laga yareeyo laakiin lagama badin karo saddex daloolow dalool ahaan waxa la sadaqadaysanayo marka geerida ama dardaaranka intaa lagama badin karo laakiin ilaa dalool waa la gaadhsiin karaa waxaa lagu dardaarmayo ama la sadaqadaysanayo hebel intaasi hebel intaasi hebel intaasi hebel waxaa waxaa ku dhisa waxaa waqafkaa ku sameeya waxaa masjid ku dhisa dhammaantood marka laysu wada geeyo waa in saddex meeloodoo meel ahaan aynay ka badan waayo inta kale xoolaha dee cid kalaa leh aduu gacantaad ku haysayee maad lahayne dad kalaa lahaay aad u haysay dadkii kalee lahaa ayaa qaadanaya waxa fiican qofku intuu nool yahay caafimaadka qabo xoolihiisa siduu doonu ugu takri fali karaa markaa inuu wax ka qabsadaa fiican dadka ladane xoolaha haystaana kama warqabaan tafiirtoodu siday noqon doonto inay hadhow tafiirtoodu wax ugu deeqi doonaan wax siin doonaan oo u sadaqadaysan doonaan iyo in kale kama warqabaan qaar baa laga yaabaa markaysagaa inaynay xabad waalidkood u sadaqadaysanayaanba inaynu jirin ya waxaa lii sheegaya qiso baa wuxuu ka dhintay xoolo fara badan oo dhul ah waa dhul qaaliyo weliba hargeyse ku yaalla dhulkii baa lagu qabsaday dadkii uu ka tegey waa ku dacwiyeen aakhirkii dhulkii waa heleen dhulkii markay qaybsadeen waxay u heleen xoolo fara badan ninbaa wuxuu igu yidhi garanayey ayaa wuxuu yidhi waxaan ku idhi mid ka mida war aabbe maxaa ka siiseen xoolihii aabbahood waa dhintay dhulkanna isagay ka dhaxleen aabbe maxaa xoolihii ka siiseen markay qaybsadeen wuxuu iigu jawaabay buu idhi ninkaa cidina waxba uma ogola ninkaa cidina waxba uma ogola marka ubadkaagu si ay noqon doonaan iyo waxay fali doonaan kama warqabtid ya inta uu ruuxu nool yahay caafimaad qabo xoolihiisa inuu wax ka sadaqadaysto wax ka baxsado ayaa markaa habboon wuxuu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam isagoo sacad la hadlaya innaka an tadara warasataka agniyaa'a khayrun min an tadarahum caalatan yatakafafuuna annaas innaka adigu an tadara tegitaankaaga aad ka tagto warasataka dadka ku dhaxlaya aad ka tagto aghniyaa'a xaalay hodanna yihiin oo xoolaleeyihiin khayrun waxay ka khayr badantao ka wanaagsan tahay min an tadarahu inaad ka tagto caalatan xaalay fuqara yihiin oo caydh yihiin yatakaffafuuna annaas caydhaasoo yatakaffafuuna annaasa dadka gacmaha hoos dhiganaya oo dadka baryayo dawarsanaya iyagoo hodanno ah inaad ka tagto oo akhniyo ah waxay ka wanaagsan tahay iyagoo fuqara ah oo dadka baryayo oo gacmaha hoos dhiganaya inaad ka tagto waxaa ka fiican iyagoo hodanno ah oo inaad ka tagto wainnaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagii biha wajha allah wa innaka adigu lan tunfiqa ma baxsanaysid nafaqatan wax la baxsadoo tabtagii biha aad ku doonayso wajhallaahi ilaahay wejigiisa ilaa ujirta biha in lagaa ajar siiya mooyaane xataa maa tajcalu fii fi imra'atik iska daa wax kale ooridaada ama xaaskaaga afkiisa waxaad ka yeelaysee luqmada aad siinaysay afka u gelinayso kulay ku tahay waa laga ajar siinaya fii fii midna waa isim fiida midna waa xaraf fiida hore waa xaraf fiida dambena waa isim fiida dambe waxaa looga jeedaa afka marka afka xaaskaaga ama gabadhaad qabto afkeeda gudihiisa waxaad ka yeelayso bimacnaa luqmadda aad siinayso xataa waa laga ajar siinayaa qaala faqultu yaa rasuula allah sacad wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulki ilaahayow ukhallafu bacda asxaabii miyaa lay dibdhigayaa bacda asxaabii asxaabtayda dabadood miyaa lay dibdhigayaa oo miyaa layga dambaysiinaya iyagu asxaabtaydii hijradoodii haddana dib ugu laabteen oo madiine qabteen oo ay maka ka noqdeen aniga miyaa laygu xabisayaayoo xanuunku igu xabisayaa igu joojinayaa maka maka miyuu laygu dibdhigayaa oo xanuunkan miyuu maka igu xabisaya muraadka looga jeedaa saas weeye waxay saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam aad u karaahiyeysan jireen dhulkay ka hijroodeen ilaahay dartii uga hijroodeen inay ku dhintaan way karaahiyeysan jireen inay degaanna way karahaysan jireen ninka muhaajirka ah maka inuu degaa mid waxa weeye u fiican may ahayn waa laga reebay saas aawadeed waatuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam xadiiska saxiixaynka yamkusu lmuhaajiru bacda qadaa'i nusukihi alaaa layaal ruuxa muhaajirkaahi maka wuxuu ku sugnaanayaa markuu manaasigtiisa guto dabadeed ama xaj ha noqoto ama cumro ha noqotee saddex habeen buu ku sugnaanayaa ka badan waa inaanu ku sugnaanno ka badan waa inaanu maka sii joogin maxay diidayaan dhulkay ilaahay dartii uga hijroodeen inay ku noqdaanoo iska degganaadaan bay diidayaan waa halkay ka qaataan culammada qaarkood ay shaaficiyadu ka mid yihiin saddex habeen wax ka badan meeshii la joogaa afar habeen iyo wixii ka badan la go'aansado in la joogo inuu muqiim ku noqonayo xukmulmuqiim uu yeelanayo salaaddana dhammaystiraayo saasay ka deliishadaan ahlucilmiga qaarkood xadiiskaas marka ukhallafu bacda asxaabii wuxuu uga jeedaa maka miyaa laygu dibdhigayaa oo xanuunkani igu xabisayaa waa saxaabtaydiioo madiine ku laabmaysa aan meesha kaga hadhayaa qaala innaka lan tukhallafa adigu laguma dibdhigayo fa tacmala dabeed aad samayso camalan camal aad samayso camalkaasoo tabtagii bihi aad ku doonayso wajha allahi ilahay wajigiisa ila isdadta bihi darajatan wa rifcatan inaad kororsato derajo iyo korayn inaad ku kororsato mooyaane marka wuxuu yidhi haddii aad ka dambayso dee mar walba camalka wanaagsanee ilaahay dartii aad u samayso daraja kugu kordhis walacallaka an tukhallafa xataa yantafica bika aqwaam walacallaka waxaan rajaynayaa an tukhallafa in lagu dibdhigo xataa yantafica bika ilaa ay kugu intifaacaan aqwaamun dad ay kugu intifaacaan sababtaada wa yudarra bika aakharuun laguna dhibaateeyo dad kale waxaa laga yaabaa aan rajaynayaa in adiga inta lagu dibdhigo cimrigaagu dheeraado inay qaarna kugu intifaacaan aad wax tarto qaarna ay kugu dhibaatoodaan kuwa ku intifaacaya waxaa loo jeeda muslimiinta kuwa ku waxaa loo jeeda gaalada allaahumma ilaahayow nebigaa ducaynaya calayhi asalaatu wasalaam amdi liasxaabii hijratahum amdi u socodsii liasxaabii asxaabtayda hijratahum hijradooda u socodsii hijradooda u socodsii walaa taruddahum calaa acqaabihim walaa taruddahum ha celinin calaa acqaabihim cidhbahooda xaalay ku sugan yihiin dib ha u celin oo qaar cidhbahoodii u laabto dib u noqda oo hijradoodii ka noqda ha ka yeelin dabeedna nabigu wuxuu u sheegay sala allahu aleyh wasalam wax kastoo khayra u sameeyo inuu darajo ku kororsanaya markii dambena wuxuu yidhi dibudhig aan kan ahayn ayuu nebigu u tilmaamay oo ah waxaa laga yaabaa inta lagu dibdhigo xagga cumri ahaan inaad saxaabadaada ka dambayso asxaabtaada kale oo cimrigaagu adiga dheeraado saasaan rajaynaya buui cimri dheer inaad noolaato waa takhliif kaleoo aan kan ahayn waa inuu nolosha kaga dambeeyo in badanoo saxaabadiisii ka midii asxaabtii ay isku wakhtiga ahaayeen ka midii ayagu ka horraan dhintaan isagana cimrigiisu dheeraado sidii banay u dhacday oo sacdi ibnu abi waqaas cimrigiisii waa dheeraaday wakhti badan buu sii jiray markan uu nebigu la hadlayo inan keliyuu lahaa ubad badan buu yeeshay waxay ahlucilmiga qaarkood yidhahdeen dhowr iyo toban inan iyo laba iyo toban hablood ayuu markaa yeeshay dhowr iyo toban inan iyo laba iyo toban hablood markan hore xanuunkani siduu u qabtay xooggiisa wuxuu islahaa kanka kama kacaysid markan wuxuu islahaa xanuunka waad u dhimanaysaa uma sii dhiman nebiguna waa sii tilmaamay inuu dee noolaan doono calaa sabiili rajaa wuxuu hi waxaan rajaynayaa in cumrigaagu dheeraado aad ka dambayso asxaabtaada kale wuxuu idhi nebigu sala allahu alayh wasalam laakiin ilbaa'isu ha yeeshe ka dhibaataysani ee bu'siga ama murugadu ku sugan tahay sacd ibnu khawlah waa sacadoo ina khawle ah yarfii lahu rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam yacni waa u murugoonayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam oo waa ka xanuunsanayaa rifaaga asal ahaan waxaa la yidhahdaa baroordiiqa la yidhahdaa waxaa se loo jeedaa yacni muruga ayaa laga tilmaamaya an maata bimakka wuxuu nebigu ka xanuunsanayaa maka murugoonaya calayhi salaatu wasalaam inuu maka ku dhintay daraaddeed iyada ou maka hore uga hijrooday markii dambena maka ku dhintay yacnii hijradiisi in wax u dhinmeen daraaddeed ayuu nebigu uga xanuunsanaya wuxuuna la jeclaa hijradiisu inay u dhammaystiranto ayuu la jeclaa marka waa nin kale oo saxaabi ah oo aan sacd ibnu abi waqaas ahayn baa sacd ibnu khawle la yidhaahdaa waa nin isagu ku dhintay maka ku dhintay waana ninkii qabay eh, gabadhii subaycata alaslamiya waa yahay xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xadiiskan masaa'il badan baa lagala baxaa masaaisha lagala baxaayo waxaa ka mida akhlaaqda nebigu siday u wanaagsanayd siduu nebigu u soo booqan jiray saxaabadiisa markay xanuunsanayaan waxaa laga qaadanayaa dardaaranka wax saddex meeloodoo meel ka badan in lagu dardaarmo in la diidaayo waxaa laga qaadanayaa in saddex meeloodoo meel ahaan in laga yareeya inay fiican tahay waayo nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam wathuluthu kaiir waxaa laga qaadanayaa ruuxu inuu ku dadaalo ikhlaaska wuxuu bixinayo inuu ilaahay dartii u bixiyo camalka uu samaynayo ilaahay dartii u sameeyo waxaa laga qaadanaya saxaabadu dhulkay ka hijroodeen inay karaahiyeysan jireen inay ku dhintaan ama ay ku sugnaadaan nebiguna sala allahu aleyh wasalam sidaa inay karaahiyeysan jireen waa u taqriiriyey waayo dee in dhulkay ka hijroodeen oo ilaahay dartii uga hijroodeen ay ku laabtaan waxay shabahaysaa ku noqosho hijradii lagu noqday oo kale bay shabah ku leedahay waxaa laga qaadanaya mucjisada nebiga sala allahu aleyh wasalam ee inuu ka warramay oo uu tilmaamay cimriga sacad inuu dheeraanayo dadna ku intifaaci doonaan dadna ku dhibaatoon doonaan sidii baynay u dhacday oo bimacnaa xanuunkan aanu u dhimanayn waxaa laga qaadanayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam siduu saxaabadiisa ugu tudhaayey ugu naxariisanayey ugu ducaynayey ee wanaagga ula jeclaa ayaa laga qaadanaya masaa'il badan baa ku sugan can cabdillaahi bni cabbaasin radia allahu canhuma cabdullahi bni cabbaas waxau yidhi qaal low anna annaasa qaduu min athuluthi ila arubuc waxaan jeclaan lahaa in dadku hoos ay uga dhigaanoo ka nuqsaamiyaan min athuluthi dardaaranka ay dalool ku dardaarmayaan saddex meeloodoo meel oo ila rubuci rubuc ay u nuqsaamiyaan hoos ugu dhigaan oo la yidhaha lawdu waa litamannii saasaan jeclaan lahaa ama la yidhaha lawdu waa tii ahayd shardiyada oo waxaa macnuhu dhacaya low anna annaasa haddii dadku hadduu ay hoos uga dhigi lahaayeen dardaarankooda min athuluthi dalool ay ku dardaarmayaan saddex meeloodoo meel ila rubuci ay hoos ugu dhigayaan afar meeloodoo meel ahaan lakaana axsan waxay noqon lahayd mid wanaag badan markaana lowda waxay noqonaysaa shartiya fa inna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal maxaa yeelay rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi athuluthu wathuluthu kaiir ulutku waa badan yahay marka mar hadduu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam uludku waa badan yahay waa tilmaan la tilmaamayo in daloolka laga hoosaysiiyo oo rubcoo kale laga dhigo marka sidaasi waa sida markaa fiican ee awlaha ah laakiin waa bannaanta ilaa ulus in la gaadhsiiyaa waa bannaanta baabulfaraa'id wuxuu baab yahay dhaxalka sheegista la sheegaayo waa fanni kollay fununta ka mid ah laakiin maadaama axaadiista inagu soo aroortayna ay kooban tahay mawduuc sidiisa loo diraaseeyo gaarnimo loo bartana uu yahay waynu iska dulmaraynaa afarta xadiisa inoo qoran intay sheegayso baynu ku kaaftoomaynaa marka faraa'id wa jamcu fariida fariidana waxaa la mafruuda bimacna muqadara waa shay la qadaray ama la gooyoo la faral yeelay dhaxalkuna waxa weeye nooca dee waa maal cid u sugnaanaya laakiin ugu sugnaanaya si aan doorasho ahayn ugu sugnaanaya waa intiqaal qahri mulkigii wuxuu ugu guurayaa cid kale si khasab ah ama dirqi ah khasab buu ugu guuraya ruuxa uu dhaxal joojinaya hadduu dhinto ilaaba ilaa isagu u sugnaanaya marka cidda dhaxlaysana waa cidda ugu dhowaanshaha badan asbaabaha wax lagu dhaxlaa waxay noqotaa ama nasab ama zawjiyo ama waxay noqotaa eh, cidqi yacani walaa asbaabahaasay noqotaa wuxuu leeyahay asbaab wuxuu leeyahay mawaanic siyaalaha wax loo dhaxlaa waxay leedahay fardi iyo tacsiib mid walba ayay leedahay xadiidkan ugu soo horeeya can cabdilaahi bni cabbaasin radia allaahu canhuma can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam alxiqu alfaraa'ida biahliha haleeshiiya faraa'idda faraa'idda waxaa loo jeedaa alansiba almuqadara nasiibada la qadaray ayaa loo jeeda waxaa haleeshiisaan biahlihaa ehelkeeda haleeshiyo ciddii muqdur mucayana loo qadaro loo gooyey sharcan ciddaa siiya haddii lay ciddaa waxaa siisaan kala badhow badh ama waxaa siisaan markaa rubuc afar meelodow meel ama waxaa siisaan saddex meelodow meel ama waxaa siisaan lix meelodow meel ama waxaa siisaan siddeed meelodow meel yacnii wahalumajara yacni nasiibada noocaasee qadaran ee la jaangooyey ee cid loo gooyey muqdurkaa loo gooyey siiya famaa baqiya wixii soo hadhaa huwa liwlaa rajulin dakarin wuxuu u sugnaaday ninka ugu dhow awlaa waxaa loo jeedaa min alwali waa dhowaanshihi oo dakarin lab ayuu u suganyay wa fii riwaayatin riwaayo waxaa ku sugnaatay muslim saxiixiisa ku soo wariyey iqsimu lmaala xoolaha qaybiya bayna ahli alfaraa'id cidda farallada u ehelkaa u qaybiya calaa kitaab illaah kitaabka ilaahay sida ugu timi ugu qaybiya famaa tarakat ilfaraa'idu faraa'idda muqadarka ahee jaanta go'ani waxay reebtay ee ka tagtay faliawlaa rajulin waxay u sugnaatay ninka ugu dhow ee dakarin lab ee lab bay u sugnaatay ninka ugu dhow ee lab ayay u sugnaatay yacani waxaa loo keenay dakarin yacni tawkiid ahaan baa loo keenay ama waxaa laga tilmaamayaa inuu waxaweye farqi aanu kala lahayn inuu yar yahay iyo inuu weyn yahay in laga tilmaamayo xadiiskani wuxuu ka mid yahay waxyaalaha usuul faraa'idka uu ka mid yahay adilada ku soo aroortay faraa'idda aayaad qur'aani waa ku yimaadeen sida saddexda aayadood ee suuratunisaa ku yimi labada aayadee awalka ku sugan iyo aayadda suuradda ugu dambaysa suuratunisaa saddexda aayadood waxay ku soo arooreen faraa'idda aayadda ulul arxaamka sheegaysana culammada qaarkood waa ka deliishadaan ashyaa faraa'idda ka mida ah axaadiista ku soo aroortay usuusha u ah xadiiskan baa ka mid a ah. xadiiskani wuxuu sheegayaa fardi muqadar ah iyo nasiib go'anoo jaan go'an ciddii loo yeelay oo kitaabka ilaahay loogu yeelay in la siiyo waxaa la mid a ah haddii sunnada loogu yeelo waayo waxa sunnada loogu qadaree nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam waxay ka dhigan tahay wax ilaahay qadaray waayo sunnadu waa munazala ilahay baa soo dejiyey marka hore waxaa la hormarinaya ahlulfaraa'id baa la hormarinaya nasiibbada muqadarkaa cidda leh ayaa la hormarinayaa oo in go'anoo muqdura loo cayimay waxaa loo cayimay ha noqoto lix meelooduu meel ahaan ama saddex meelooduu meel ahaan ama ha ahaato saddex meeloodow laba meelood ahaan sida waxa weeye wakhtiyada qaarkood inay waxa weeye habluhu ay wax ku dhaxlaan waa markay kelida yihiina tacadudaan ama walaaluhu ku dhaxlaan ama banaatul ibnigu wax ku dhaxlaan oo kale weeyaan waxay noqonayaan sulisaan bay noqonaysa ama ha ahaato kala badhow badh ahaan ama rubuc yacni afar meeladoo meel ahaan ama siddeed meeladoo meel ahaan yacni waxa weeye lixdan noocee laynoo sheegay yacni mid walba cid baa wax ku dhaxasha inay ku xidhantahay siday ugu dhaxlaan waana ashyaa mansuusoo sidaa loo nasgeriyey oo loo sheegay inay sidaa leeyihiin marka tafaasiisha ashyaada calaa kulli xaal waxba geli mayno waa kor maraynaa marka marka ugu horraysa ahlulfaraa'idka ayaa la siinaya hadduu ahlulfaraa'idku mid qura yahay iyo hadduu markaa ka badan yahay mid walba ahlulfaralkii ayaa la siinaya waxay lahaayeen xoolihii hadday saa isku goostaan dadkii casabo wax ku dhexlayey ma imanayaan ahlulfaraa'idku hadday istiqraaqaan bimacnaa iyagu hadday xoolihii wada qaataan dadkii ahlulfaralka ahaa ahlucasabadii waxaa la odhanayaa dee iska taga waxba male xadiiskana waa laga qaadanaya alxiqu lfaraaida biahliha famaa baqiya haddaan waxba soo hadhin casaba waxba male alfaraa'idkuna waa sii kale horhoreeyaan qaarkood inay isxijaabaan baa jiro dee shuruuday leeyihin wax ku dhaxlaan markuu ahlufaral noqonayo shardiyuu leeyihi wakhtiyada qaarkood haddii markaa cidhiidhi yimaaddo waxaa ka yimaaddo wakhtiyada qaarkood dacawn waa masaa'il iyaduna matafaasiiloo dheeraada waxaa ka yimaada waxa ulusulbaaqi masale la yidhahdo ulusbaaqiga culamada qaarkood waxay ka dhigaan fardi saabica mid toddobaad oo lixda farale laynoo sheegay la raacinaya ka dhigaan waayahay haddii wax ka soo hadrhaan casabadu siday u kala dhowdahay baa loo kala hormarinaya casabadii labayd ee ugu dhowayd ayaa yeelanaysa marka faliwlaa rajulin dakarin waa inuu yahay aqrabka ugu dhow waana inuu lab yahay culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa dakar loo sheegay in looga jeedo hadduu yacni yar yahay iyo hadduu weyn yahay mar walba yacni dhaxalkii waa yeelanaya waayo haddii lagu dayn lahaa faliwlaa rajulin waxaa loo qaadan kari lahaa in haddii aanu nin ahayn oo dee weynayn yaa ee uu sagiir yahay aanu soo gelin marka dakarin marka la yidhi bes dukuurada keliya inuu ku helay ha yaraado ama ha weynaadee ayuu daliil u yahay oo taasaa laga qaadanaya taas ayaa laga qaadanaya xadiiska waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mida ah dumarku casabanimo mustaqila oo madax bannaan inaynay markaa lahayn casabannimo mustaqila oo madax bannaan ma laha laakiin mid cala sabiili tabaca lama diidana yacni casabo dhadig inuu wax ku dhaxlo waa dhacdaa wakhti inay wax la dhaxlaanna waa dhacdaa oo mar baa waxa weeye labkii iyo dhadiggiiba casabo ay wax ku dhaxlayaan oo hablihii hadday inama uheliyaan hablihii banaatulmeyd haddii walaalahooda ay la jiraan oo abnaa ay weheliyaan abnaa'ulmeyd waxay noqonayaan inay casabo ku qaadanayaan waa lildakari milu xadi ilunhayayn waxaa la mida walaalihii ha ahaadaan kuwo isku aabba iyo isku hooyo labadaba la yahay ama ha ahaadaan kuwo isku aabbo keliya la yahaye marka cid ka dhowi ayna jirin walaalahood oo la siman markay weheliyaan wax waa la dhaxlayaan wixii soo hadha waxay u yeelanayaan lildakari milu xadi ilunhayayn labkiioo keliya ma yeelan markaas wahaakada oo inantii oo kale way casabayn kartaa walaashii tii maydka la walaasha ahayd inantiisii way casabayn kartaa gabadha maydka ugu dhow mid ka dambeeya oo labi hadduu dhaxlayana waxay noqonaysaa inuu isaguna casabaynayo wahaakada markaa suwar baa jira calaa kulli xaal dumarkii waxway casabannimo ay wax ku dhexlayaan ayaa jira laakiin waxaa loo jeeda xagga qaraabada markay ka timaado cala sabiili tabac mooyaane calaa sabiil istiqlaal inaynay ahayn ayaa laga tilmaamay si madax bannaan inaynay ugu dhaxlay bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waa haalibka faliwlaa rajulin dakarin waxaa kaloo laga daliishada casabadu waxay u kala horaynaysaa alaqrab falaqrab waayo faliwlaa rajulin dakarin awlaadu waxay sheegaysaa dhowaansho markaa siday u kala dhow yihiin inay u kala hormarayaan ayaa taana laga qaadanaya ayaa taana laga qaadanaya in faral wax lagu dhaxlo iyo in casabo wax lagu dhaxlo hadday kulmaan waxaa la hormarinayaa faralka in wax lagu dhaxlo ayaa la hormarinaya can usaamata bni zaydin radia allaahu canhuma qaala qultu ya rasuula allah usaama wuxuu yidhi waxaan idhi rasuulki ilaahayow sala allahu aleyh wasalam atanzilu hadan fii daarik ma degaysaa berri gurigaagii bimakkata maka gudaheeda xaaluu gurigaagaasi ku sugnaa ama bimakkata maka gudaheeda ma degaysaa gurigaagii qaala wahal taraka lanaa caqiilun min ribaacin aw duur wuxuu nebigu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam oo miyuu nooga tegay caqiil wax gurya miyuu nooga tegey min ribaacin wax gurya miyuu nooga tegey aw duurin ama wax gurya'a miyuu nooga tegay waa jamcu daar waxaa noogama tegin yacnii guryihii waxaa wada qaatay caqiil caqiil ibna abi aalib ayaa wada qaatay marka wax guriya noogama tegin waayahay uma qaala intaa dabadeed wuxuu idhi nabigu sala allahu aleyh wasalam laa yarisu alkaafiru almuslima ma dhaxlayo gaalku muslimka dhaxli maayo wala almuslimu alkaafira muslimkuna gaalka dhaxli maayo bimacnaa haddii dadka diintoodu kala duwan tahay walow haba isdhalaan ama ha isdhaxli lahaayeene isma dhaxlayaan oo muslimna gaal dhaxli maayo gaalna muslim dhaxli maayo xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey muraadka xadiiska looga jeedaana waxay tahay caqiil ibnu abi taalib hore uma islaamin gaalnimadiibu isagu ku hadhay cali iyo jacfar oo la walaal ahi iyagu horay u islaameenoo waa islaameen oo muslimiin bay noqdeen abu taalib markuu dhintay oo cali iyo caqiil iyo jacfar intaba aabbe u ah waxa dhaxlay dee kii la diinta ahaa abu aalib ee gaalnimada ku hadhsanaa oo caqiil ah baa dhaxlay ilaa cali iyo jacfar yagu waa islaameenoo kala diin bay aabbahood noqdeen abu aalib wuxuu ku dhintay gaalnimadii ma islaamin saas aawadee cid la diinuunbaa dhaxlaysa cidda la diintiina ayay noqotay inankii si caqiil buu noqday jacfar iyo calina yagii maadaamay ka diin duwanaadeen oo yagu islaameen dhaxalkii waxba kuma yeelan gurihii oo dhan waxa qaatay iyo dhulkii oo dhanba dee caqiil baa qaatay isagaa dabad iibsaday wahal taraka lana caqiilun min ribaacin aw duur yacni saas weye waayahay markaasuu nebigu caddeeyey sala allahu alayh wasalam inaan gaalka iyo muslimku isdhaxlaynin halkan waxaa laga qaataa maanic min mawaanic alirsi halkan waxaa laga qaataa shay diidaaya dhaxalka diidaya shaygaasi waa maxay waa ikhtilaafu diin hadday diintu kala duwan tahay labadaa ruux ee kala diin duwani isma dhaxlayaan labadaa ruux ee kala diinta duwani isma dhaxlayaan xadiiskuna saasuu sheegayaa yacnii xidhiidhka nasabka waxaa ka xoog badan xidhiidhka diinta isku xidhnaanshaha diin ahaan la ysugu xidhan yahay ayaa ka weyn ka nasabka kii nasabka haddii diintii aynay waafiqin dee sidaasaa dhaxalkiiba loo waayayaa marka maanic min mawaanic alirsi yacni dhaxalkii wax diidaya ayaa meesha yaalla oo ah ikhtilaafu diin inay diintu kala duwantahy xadiiskan waxaa laga qaataa guryaha maka in la mulkiyayo oo lagu tasarufi karo ayaa laga qaataa qawl daciifaa jiro madaahibta qaarkood qabaan oo odhanaya guryaha maka lama kala laha lama kirayn karo qofku waa degganaan karaa laakiin ma iibin karo mana kirayn karo qowlkaas waa daciif waana mas'aladii isxaaq ibnu rahwayhi iyo shaafici ay ka doodeen shaafici ayaa isxaaq ibnu rahwayhi baa loo keenay axmed ibnu xambal baa u keeno wuxuu ihi waxaan ku tusayaa maanta nin aanad mid la mida hore u arag shaafici buu u keenay masaladan baaba timi guryaha maka ma la kirayn karaa markaasuu shaafici yidhi haa markaasaa isxaaq yidhi maya lama kirayn karo markaasaa shaafici xadiiskan daliishaday wa hal taraka lana caqiilun qaala wa hal taraka lana caqiilun min ribaacin aw daar aw duurna waa xadiiskay nagu sugantahy aw daarna waa loo soo naqliyey isagoo shaki ka maranoo wa hal taraka lana caqiilun min daar siaa sheegayaana waa timi riwaayo kale caqiil guriba noogama tegiy waxaana ku sugan atanzilu hadan fii daarika bimakka wuxuu kaloo daliishaday aayaadka sheegaya in guryahoodii laga soo saaray muhaajiriinta marka guryihii iyagaa loo idaafeeyo loo tiiriyey markaasuu yidhi isxaaq sawaa'an alcaakifu fiihi walbaad sowta ilaaha yidhi sawaa'an alcaakifu fiihi walbaad markaasuu masjidka weeye shaafici waa ka jawaabo wuxuu uhi waa masjidka baytullahi alxaraamka ee maka oo dhan maaha markaasuu yidhi hebel baa taabiciin buu tahay hebel baan ka soo warino hebel baan ka soo warino hebel baan ka soo warino markaasaa shaafici la yaabay oo yidhi qolada reer ciraaq ma ninkay ku sheegi jireen inaad faqiih tahayba aad tahay yaa ma cid nebiga la xujaytami kartaa jirtaa waxaan ku leeyahay nebigaa sidan yidhiyo waxaad leedahay hebel iyo hebel iyo hebel baa yidhi dooddii halkaasi ku afkooda can cabdillaahi bni cumara radia allaahu canhuma ana anabiya sala allahu aleyh wasalam nahaa can bayci alwalaa nebigu wuxuu reebay sala allahu aleyh wasalam walaaga in la iibiyo waa casabo ka dhaxaynaysa ruuxa wax xoreeyey iyo kuu xoreeyey casabanimadaa ka dhaxaynaysaa in la iibiyo ayuu diidoo reebay oo yidhi ha iibinina yani lama iibin karo lama iibin karo wa can hibatihi iyo in walaaga la bixiyo labadaba waa reebay nebigu sala allahu aleyh wasalam xadiiska bukhaari iyo muslim baa soo wariyey halkanna waxaa laga qaadanayaa walaagu inuu yahay casabo la mida casabada nasabka oo aan lana iibin karin lana bixin karin lafdi ahaanna sidaa waa loo soo wariyey xadiis kale oon saxiixa ku sugnayn alwalaa'u luxmatun ka luxmati nasabi laa yubaacu walaa yuuhab walaagu waa hilib la mida hilibka nasabkoo kale lamana iibiyo lamana bixiyo saas aawadeed waa nooc casaba ah oo ay dhici karto in laysku dhaxlo asbaabta laysku dhaxlo waxaa ka mida walaaga asbaabulirsi waa inagii sheegnay inay tahay asbaabulirsi waxa weeye waa annikaax guurka waa tahay qaraabada waa tahay alwalaa waa tahay walaagana waxaa loo jeedaa walaau cataaqa waa walaaga xoraynta ku yimi walaa taxaaluf ku yimi ama walaa ku yimi waxa waxaweeye islaamnimo ma aha waa walaau cataaqa waa walaa sababtiisu ay tahay xorayn marka waa nooca saba ah oo ruuxii xoreeyey uu ku dhaxlayo kuu xoreeyey haddii cid ka dhow la waayo can caaishata radia allaahu canha qaalat kaanat fii bariirata alaau sunan waxay tidhi waxaa ku sugnaa caaisha odhanaysa bariira shanigeeda saddex sunne bimacnaa saddex arrin oo xadiiska nebiga ku yimi oo shareeco ayaa ku sugnaado ku soo arooray sababteeda sababteeda saddex arrin baa ku soo arooray khuyirat cala zawjiha xiina cataqat khuyirat waa la doorransiiyey bariira calaa zawjiha ninkeedaa la doorransiiyey inaad doorato iyo inay iska dayso xiina cataqat markay xorowday wa uhdiya lahaa laxmun waxaa loo soo hadiyeeyey oo hadiyad loogu keenay hilib fadakhala calaya waa ii soo galay tidhi caaisha rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waalburmatu cala annaar yada oo digsigu uu dabka saaran yahay burmada mar waxaa la yidhaahdaa digsi ka samaysan dhagax marna waxaa la yidhaahdaa digsi oo dhan yacnii hilibkii isagoo la karinayo dabka uu saaran yahay oo dheriga uu ku jiro ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam ii soo galay fadaca biطacaamin cuntuu dalbay yidhi cunto i keen fa utiya bikhubzin waxaa loo keenay kimis wa udmin iyo iidaan oo min udmi ilbeyt iidaanka guriga ka mid ah fa qaala wuxuu yidhi alam ara alburmata cala annaari fiiha laxmun miyaanan arkin digsiga dabka saaran in hilib ku sugan yahay qaaluu bala waxay yidhahdeen haa rasuulka ilaahayow yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow haa daalika laxmun tusaddiqa bihi calaa bariira kaasi waa hilib lagu sadaqadaystay bariira marka iyada hadyadu ma ahayne lafdiga hore hadyadu way ka cabirtay iyada hadyad ka dhigaysee laakiin iyada sadaqad baa loogu keena bariira nebigana sadaqaddu xaaraan bay ka ahayd waa hilib lagu sadaqadaystay tidhi bariira lagu sadaqadaystay bariirana waxay ahayd gabadh addoon ahayd markii hore oo caaisha ay xoraysay xadiiskeeda inu soo marray fa karihnaa waxaannu karaahiyaysanay u nacnay an nucimaka minhu wax ka mida inaannu ku siino maadaama asalkiisu sadaqad ahaa saasaannu karaahiyaysanay fa qaala wuxuu idhi nabigu sala allahu alayh wasalam huwa calayha sadaqa yada sadaquu u yahay wa huwa minha lana hadiya yacni wuxuu innagana inoo yahay hadiyad xaggeeda ka ahaato ay hadiyadnimo inoo siisay yada nisbadeeda wuxuu yahay sadaqadda siiyey oo sadaqadnimo loo siiyey innagana hadiyad yadu ina siiso inoo hadiyaysay oo hadiyadnimadu inoo siisay ayuu noqonaya oo aan sadaqad inoo ahayn wa qaala nabiyu sal allahu aleyh wasalam fiiha nabigu wuxuu ka yidhi shanigeeda inama alwalaa'u liman actaq walaagu waa casabanimadaa ka dhaxaynaysa ruuxa wax xoreeyey iyo kuu xoreeyeye liman actaqa wuxuu u sugnaaday kii xoreeyey keligii u sugnaaday ee shakhsi kale walaaga ama casabannimadaa ma yeelanayo marka saddexdaa arrina saddexduba ku saabsan yihiin bariira ayaa jira bay tii saddexdaa arrin baa jira xadiiskana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey bariirana waxay ahaan jirtay addoon markii dambena caaisha ayaa xoraysay saddexda arrin waxay kale yihiin markii hore iyadoo addoona ayaa waxa qabaynin ninkaa muqiisee qabay addoonnimu ku guursaday xor bay noqotay khiyaar bay yeelatay waxay kala dooranaysaa inay ku sugnaato oo ninkeedii la joogto ninkeeduna wuxuu ahaa addoon isaguna marka waxay noqotay midda iyadu ka sharaf badan maadaama iyadu xorowday isaguna addoonnimadii ku baaqi yahay iyadoo addoonaanu guursaday waxaa la yidhi waxaad u door leedahay inaad ama doorato maadaamaad xorowday inaad ninka ka tagto guurkiisa fasakhdo iyo inaad ku baaqi noqoto ku sugnaato dabeedna waxay dooratay inay fasakhdo isaguna waa jeclaayo waa doonayey halkiibay marka waxa weeye khiyaarkii la siiyey ee la door geliyey maadaamaad xor noqotay isaguna addoonnimadii ku baaqi yahay waxay dooratay firaaqa inay ka tagto taasi waa masalo masalada labaad waxay tahay hilib baa loogu keenay sadaqad markaasaa hilibkii la kariyey markaasaa waxa weeye hadyad nebiga u noqday addomaaragta asalkiisuna sadaqad buu ka soo jeediyey laakiin maadaamay mulkiday hadiyad bay u rogtay soo maa huwa calayha sadaqa wa huwa minha lana hadiya innagana hadiyad buu inoo yahay sunnada kale saddexaad waxay tahay innama alwalaa'u liman actaq walaaga bimacnaa casabadaa ka timaadda ruuxa wax xoreeye iyo ruuxa la xoreeye casabanimadaa ka dhaxaynaysaa waxay u sugnaatay keliya kii xoreeyey u sugnaatay casabada isagaa yeelanaya ruuxaa xoreeyaa yeelanaya oo qaraabo kula noqonaya waana ku dhaxli karaa wax uga dhow haddii la waayo masaa'il badan baana xadiiskan laga qaataa gabadha addoontaa in la guursadaa inay bannaan tahay bishuruutiha ayaa laga qaataa shardiyaal bay leedahay aayaddii suuratu nisaa baa sheegaysa waxaa laga qaataa yacni waxyaalo badan oo masaa'il oo fawaa'id ah ayaa lagala baxaa halkaa waxaa inoogu dhammaaday kitaabkii kitaabu albuyuuc kitaab lbuyuuc baa halkaa inoogu dhammaaday maanta oo ay taariikhtu tahay hijriga kii bisha dulqacda waxaa inoogu dhammaaday kitaabuulbuyuuc qadarkii aynu ka dhigaynay kitaabkii cumdat alaxkaam baa halkaas inoogu eg ilahay inagu anfaco wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk